yuriidu an yuuqica baynahum alcadaawata waalbaqdaa shaydaan la adeegsaday oo magan la mooday asalkiisu wuxuu ka faa'iidaysanayaa fursadda uu adduunyada u joogo يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان وادعوا إلى التوحيد في كل الملا وكذاك دوما سائر الأزمان وادعوا إلى الغراء سنة أحمد ذاك النبي المصطفى العدنان وادعوا إلى نهج الهداة فإنهم نور يدل التائه الحيران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وبعد إخوتي وأحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa fadhigeennii tobnaad waxaynu kaga hadlaynay silsiladan caalam اljin wالshayaaطiin wاlcayn wالsixr mawaadiicdaas aynu kaga hadlaynay waa fadhigii afraad marka aynu soo wadnay aynala soo gaadhay caynta iyo ka hadalkeeda waxaa inoogu dembeeyey fadhigeennii u dembeeyey aynu kaga hadlaynay maa hiya dariiqat alittihaam baadidoonkeennii ishani xaggay ka timi ama cawridani halkay ka timi ama yu-ashadani cidday ka timi sidee lagu ogaan karaa baadidoon sidee baynu ku geli karnaa afar masalo oo mu'aanaso ah oo aan lagu dhaaran karayn hebel baa waxaa sameeyey aan la odhan karayn laakiin waddada inay kuu bidhaamiyaan laga yaabo baynu soo jeedinay halkay kaaga timi cawridu si uunbaa loo qiyaasi karaa marka siyaabihii loo qiyaasayey casharkeennii u dambeeyey ayaynu kaga hadalay haddaba qaybi waa qaybtaas aynu ka soo hadallay oo lagu baadi doonayo dhibaatadan iyo fallaadhahani ay ka yimaadeen waxaa jira dariiqo kale oo aa ku arki doontaan kutubaha khuraafaadka iyo sixirka iyo waxaa ku shaqeeya oo la yidhaahdo baabu takhyiil attakhyiil oo kutubaha sixirka ayaa qora nacuudu billaahi min sharrihim waxay kutubahaasi odorosayaan maalan qofkii saaxiroolaha baa loo tegayaa qof baa u tegaya wuxuu leeyahay waxaan ka baqanayaa in cayni igu dhacday bal kitaabka ii eeg ii kitaab fur marka waxaa la adeegsanayaa cafaariid iyo shayaadiin baa la adeegsanayaa oo war loo dirayaa la leeyahay ka warkeena fulaan binu fulaan ama heble hebel ciddii sixirtay ama maxaanku dha ciddii ishu kaga dhacday ama cawriday hana laga caawiyo caalamkaasina sidiisaba wuxuu u abuuran yahay oo uu ugu dhaartay inuu makhluuqaadka isku dilo wala udillannahum wala umanniyannahum wala aamurannahum waxaa ilaahay inoogu inooga warramay inuu rabo inuu bini-aadmiga qoortaisu geliyo yuriidu an yuuqica baynahum alcadaawata waalbaqdaa shaydaan la adeegsaday oo magan la mooday asalkiisu wuxuu ka faa'iidaysanayaa fursadda uu adduunyada u joogo wa annahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaali min aljinni fasaaduuhum rahaqa haddii aada shu-uunta qofka bini-aadmiga ah laga warsado shayaadiinta jimanka jimanku waxay ka qaadaan kibir iyo qooq bay ka qaadaan waxaanay ku soo dheereeyaan caalamka insaanka ayay ku soo dheereeyaan albaabka ay uga soo galaanna waa sixirka qaabkaa takhyiilka la yidhaahdo oo shayaatiin la adeegsanayo oo loo wardirayo oo la odhanayo ka soo warrama axadkan ciddii cayntu kaga dhacday boqolkiiba sagaal iyo sagaashan iyo dheeraad been bay soo tabiyaan waxaanay qoorta isu geliyaan dadka isugu jecel bini'aadmiga iyagoo raba qofka bini'aadmigaa inay ka dhigaan riximgoys markaa in loo tago sixirroole oo uu kuu kitaab furo oo baabu takhyiilkiisa uu ka baadho dabadeedna cid uu fartabku ugu fiiqaa waxa weeyaanuun cadaawad abuur weeye shareecada islaamkana kuma bannaana in baabu sixir iyo shayaadiin in wax la weydiiyo oo haddana lagu dhaqmo oo lagu qaato tusaale laga qaato waa cadow ilaahay baana inoo sheegay ittakhiduuhu caduwa cadow ka dhigta baa ilaahay yidhi marka masaladaas in la weydiiyo shayaadiintoo sixiroolayaasha loo tago baabu sixir markaynu gallo ayaynu aad uga hadli doonnaa mawaadiic badane inta badanna waxaad ku garan doontaa qofkan inuu sixiroolo yahay su-aasha ugu horraysa uu ku weydiiyaa magacaabuu ku odhanayaa waxaa haddana ku weydiinayaa magaca hooyada magaca hooyada iyo magacaaga ayuu ku weydiinayaa dabadeedna maalintu maalintay tahay buu haddana u geynayaa halkaasaa waxa laga soo saarayaa burjigaagu wuxuu yahay wax burji laydhaah bay isticmaalaan burjigaagu manaariba mamaaiba ma hawaa'ibaa ma turaabibaa wax caynkaasay ku odhanayaan marka burjiba burji buu ka baawarweyn yahay bay odhanayaan burjigana waxay ku soo saaraan magacaaga iyo magaca hooyada oo loo bedelay tiro abjadi ah oo maalan magaca hooyada markuu khadiijo yahay kha'du nambar bay ku leedahay abjadka abjad hawas xudii kaliman waata ku aragteen marka abjad alifkii waaxid ba'dii itniin arqaamtaasay ku hoos qoran marka xaraf kasta oo magacyada ka mid ah nambarkii uu lahaabaa loo beddelayaa arqaamtii baa la isu geynayaa marka arqaamtaada wixii toban gaadhaba sagaal baa la tuurayaa wixii toban ka yar ayaa markaa laga amba qaadayaa wixii tobankaa ka yar baa laga fiirinayaa burjiga aad leedahay burjiga aad leedahay laga eegayaa dabadeedna halkaasaa laga howlgelinayaa shayaadiinta iyo jinka waana waxay ku shaqaystaan shayaadiinta calaa ayati xaal haddii aan kuu soo ururiyo in wax laga weydiiyo shayaadiin oo sixiroole loo tago oo la weydiiyo cidday ishu ka dhacday marnaba ha ka sugin inay runkuu sheegaan waxaana suuratagal ah inay adiga isku kaa qallibto ciidankan loo yeedhayo ee la hawlgelinayo ee lasoo maxaankudhaa lugoynayo marnaba inay sagan la'aan ku noqdaan ma yeelayaan waxaanay u badan tahay tay yidhaahdaan culimmadu inqalaba sixru cala saaxiri sixirku wuxuu inta badan isku rogaa qofka saaxirka ama qofka sixirka loo samaynayo ayuu isku rogayaa dhibaataduna isagay ku dambaynaysaa haddaad sixiroolo u tagto inaad nabadgelyo kaga soo noqoto ha eegin imaa adigaa waxyeella ku gaadhaysaa diiniyan oo caqiidiyan ama ay waxyeella ku gaadhaysaa naf ahaan iyo jidhkaaga ama ninkan sixiroolaha ee waxaan samaynaya ayay isku laba rogaysaa bidaliili qowlihi tabaaraka wa tacaala walaa yuflixu saaxiru xayu ataa walaa yuflixu saaxiru xayu ataa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan sixirka la qabtaa wuu isbeddelaa qaabkii loogu talagalay uma dhaco ciddii loogu talagalayna ma aado ciddii dalbatay iyo cidda dalbaysa ee saaxirka ah labadaasu inta badan ku soo noqda marka waxaan intaa ugu tiigaalayaa ooy naseexo iga tahay aad iyo aad baa hadda qarnigan baabkaa sixirka iyo dadka ku shaqaysta ay ugu soo bateen dalka marka inaad ka feejignaataan inaad sixiroolo u tagtaan oo aad wax weyddiisaan oo salaaddiinna la aqbali waayo oo cibaadadiinna la aqbali waayo sagan iyo dhibaatana kala soo noqotaan iyo waxyeello ubadkaaga iyo adiga iyo aakhiradaaduba waa wax aad iyo aad u hawl badan marka in qaabkaa lagu baadi doono ciddii ishu ka dhacday tamaaman culamaa'a alislaam waxay isku waafaqsan yihiin inaanay bannaanayn takhyiil baana la yidhaahdaa mana bannaano in la isticmaalo su-aasha shanaadaan isweydiinaynaa waxaa weeye ishu hal tusabibu alcaynu amraadan cudwiyatan wa mushkilaatan maadiyatan aw ijtimaaciya cawrida ama yu'ashadu miyay sababi kartaa xanuunno maadi ah oo maalan wadna xanuun ma keeni kartaa indhola'aan ma keeni kartaa waali ma keeni kartaa calool xanuun ma keeni kartaa iyo wixii la mida qofka bini'aadmiga ah dhaqaalihiisa ma saamayn kartaa qofka bini'aadmiga ah xasuustiisa iyo xifdigiisa ma saamayn kartaa qofka bini'aadmiga tarantiisa ma saamayn kartaa waxaasoo dhan raad ma ku yeelan kartaa nacam haddii waxaasoo dhan horta qadar ilaahunbuu hoos yimaadaa waana suurtagal inay qofka dhaqaalaha kala dagaalanto inay taranta kala dagaalanto inay caafimaadka jasadka kala dagaalanto fa kayf maxaanay u dhici karayn sababta rasuulkeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa oo albaanimu saxiix yeelay jaamicu saxiixiisana ku yaalla raqamka kun laba boqol iyo toddoba toban أكثر من أمة أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين ummaddana arkaysaan xanuunnada faraha badan ee sababa waxaa ka dambeeya waa cayn wey waxaa suurtagal ah ruuxan in xanuun maadiihi uu hayo oo dhakhaatiirtu xanuunkiisii ay garteen laakiin ay u weheliso il ishaasina ay awood u yeelato in dawada dhakhtarku bixinaya aanay la falgelin xanuunkii oo dawadii oo sideediia inay kaadida soo raacdo inay saxarada soo raacdo inay dhididka raacdo oo qofkii iyo xanuunkiisii ay islaazimaan xanuunkii dhakhtarku wuu helay shaybaadhkii wuu soo saaray bakteeriyadu tay ahayd waa la gartay antibiotigii xaqiiqada ahaye dili lahaa waa lagu kaljargareeyey waxaana la ogaaday bakteeriyada fulaankan ku jirta in antibiyootigaasi uu baawar leeyahuu baabi'in karo dawadii baa loo qorayaa mana ka jawaabaya ruuxii waxaa suurtagal ah in qofkan ay u weheliso cayn awood u leh in ay hor joogsan karto inay isla falgalaan qofkan dhiiggiisa iyo dawadu oo qofkii dawadii lagu wado uun waxna aanay u tarin waa wax dhici kara dhibaatooyin fara badanna way keeni kartaa mihaal yar baan idin siinayaa qof dumar ayaa waxaa dhacday mar kasta oo meel farxadleh ay tagto ama ayaamaha farxadda leh ay ka qayb qaadato hadday ciid tahay hadday xaflado kala tahay hadday xaflad aroos tahay mar allaaliya markay meel farxad la tagto naqaskaa ku dhegaya koomay gelaysaa naqaskaa ku dhigaya koomay gelaysaa halkii baa laga soo qaadaa muddaa markaa dhakhtarka la geynayaa halkaasaa naqaska ogsajiin lagaga soo saarayaa maalintii dambe ayaa waxaa la abaabulay xaflad aroos inan ay iyadu dhashay baa la aroosay inta aanay xafladda arooska aan la yacni la abaabulin ayaa gabadha nin sheekhabaa loo geeyey dabadeedna qur-aan buu ku aqriyey waxbaa markaa tilmaamay mashkiladu halkay ka timi sheekhii wuxuu yidhi waxaynu u baahan nahay aahaar in la soo qaado qofka ishu ay ka dhacday in waxoogaa d n a diisa wuxuun laga soo helo raadadka jidhkiisa ama dhididkiisa ha ahaato ama haddii rabbigaa xukunkiisa leeyahay candhuuftiisa ha ahaato aduu waxuun noloshiisa xidhiidh la leh inaynu hellaa lagama maarmaana tii dheg looma dhigin xafladdii inanteeda lagu aroos lagu meherin lahaa ayay abaabushay gabadhii marka ay xafladdii bilowday ee dadkii isu wada yimaadeen haybuubay gashay koomay gashay si aanay maabaryihii hore u geli jirin oo kale u gashay haybuuba kaamila markiiba iscaaf baa loo dalbay waa la qaaday waxaa loo baahday in cinaaya murakasa i c u in la geliyo oo halkaa lagu xanaaneeyo koomay ku jirtaa dhakhaatiirtii si walba way u baadheen cilladeedan maxaanku idhaha sambabadii waa caadi wadnihii wax dhibaato a ma qabo kelyihii waa caadi maskaxda wax dhiigii kuma fura xidid joogsaday iyo xinjiris yani awday midna ma leh dhammaan shaqadii maskaxdu waa caadi dhakhaatiirtii way ku wareereen dabadeedna inan ay gabadhaasi dhashay oo qisadii hore la socotay baa waxay doonatay gabadhii berigaa wadaadku sheegay dabadeedna raashin bay la cuntay iyadoon waxba isu sheegin raashinkii ayaa meeshay gabadhii la tuhmayey ay wax ka cunaysay bay gacanteedii markii hawshii dhammaatay bay in yar oo halkay gacanteedu taabatay oo raashinkii bay soo qaadatay dabadeedna waxay ku soo ridatay qaruurad yaroo biyo ku jiraan ayay ku soo riday biyihii bay soo qaadatay waxay la timi isbitaalkii hooyadeed oo ku jirta eh, i c gii ayay dhibic biyo ah ayay afka u saartay dhibicdii biyo markay afkeeda gashay ayay mar keliya hindhiso bilowday qofkii koomada ku jiray aad bay u hindhistay wax dhaqdhaqaaqana laguma hayn markay waxoogaa hindhistay ayay indhihii kala qaaday caadi bay noqotay dhakhaatiirtii way dul taagan yihiin way u yimaadeen qofkii oo wax allaaliya wax ka qayirina aanu jirin way iska soo saro fadhiisatay dhakhtaraddii hawshaa haysay iyo neersankii labadoodiiba aad bay u yaabeen waxay ka saareen wixii ay afka iyo u gelgelinayeen iyo howlahoodii yacni waxay kala baxeen irbadahoodii dhakhtaraddii markaa ma oga farsamadan yartu ay samaysay aad bay markaa dhakhaatiirtii u farxeen malafkeediina way laabeen waxaydhan gabadhani way bogsatay markaasaa dh barada ka warrama maxay sababtu waxay dhahaan dhakhaatiirtii axyaanan yucaaliju ljasadu nafsahu tilqaa'iyan axyaanan <laughs> yucaaliju ljasad nafsahu tilqaa'iyan marmar baa iska dhacda qofka jidhkiisu caadiyan isagu uu dib isu rifeergareeyo oo dib isu dabiibo uu deb isu bogsiiyo marka waxaannu u filaynaa uun iyadu inay isdhakhtarisay jidhkeedu gudaheedii inay dib isu dhakhtarisay ayaannu u filaynaa marka haddaynu muslim nahay waxaynu fahmaynaa qofka bini'aadmiga ah asraar badan baa ku duugan waataynu ka warramaynay nebiyullaahi yuusuf iyo qamiiskiisii iyo sidii nebiyullaahi yacquub waxay kala kulmeen marka wax culusba ma ahan asraarta nolosha oo dhan diinta ay nooga warramaysa waa waxa iyagu fahmi la'yihiin dadka maadiyiintahee cilmalmaadiga keliyaun wax ku bayskareeya in marka aahaar la helo oo qofkii lagu dabibo way dhacday su-aal baa markaa la isweydiinayaa waxa weeye qofkan aynu aahaartiisii soo qaadanay maalan shay buu xidhnaa waynu soo maydhanay shaygii dhididkiisii waan soo qaadanay qofkii baan rabnaa ishu ay kaga dhacday inaan ku daweyno qaabkii ay ugu fiicnaayee lagu soo qaadanayay aahaartana waynagii soo maray xadiidkii rasuulkuna uu lahaa haddii laydinka dalbado inaa u maydhataan u maydho waa waajibe waataan kaaga warrameen kuu idhi laakiin baabkaas haddaad soomaali ula tagto way isdilaysaan mushkiladda qof soomaaliya ha ula tegin caada ahaan innagu ma naqaano qof baad cawriday ee aaaartaada isii waa isdilaysaan mashkilad weyn baana ka dhacaysa cadaawad aan weligeed la dabiibin baa idin dhex maraysa qofka waxa markaa tajribe aynu ku ogaanay ama lagu ogaaday culimmadu ay ku ogaadeen qofkaonku ogayn inaad raadkiisa qaadan karto nimaanu saaxiib nahay ayaannu xaramkaanu wada joognay xaaskiisa ayaa il baa ku dhacday ciddii ku dhacday raadkiisii waa la helay waxaannu ninkii isugu nimi xaramka waa nin iska wadaado isna dee maxaanku idhaa yu-ashadaasumaa ka dhacday ninkii gabadhiisu xanuunsanaysay ee ishu ku dhacday ayaa waxay isugu yimaadeen meel guriya bay isugu yimaadeen ninkii kale ishu ka dhacday waxba muu ogeysiinin sharabaaduu lahaabuu soo qaatay dabeedna wuu dhaqay biyihiisibuu iska soo qaatay sharabaadkiina waa u qallajiyay qallajiyey buu ugu celiyey dabadeedna gabadhuna marka waxay la joogtaa gabadhan ishu ku dhacdeen wakhtiga xaramkay joogtaa maka dabeedna sidii la yeeli jiray biyihiiba markiiba ku shubay iyadoon isdareemaynin ilaahay caafimaad kaamila ta anu waan u soo joogay aharta ah waan u soo taagnaa ninka sameeyeyna saaxiib baan ahay marka haddaba aahaarta qofka laga soo qaaday ee la isticmaali rabo biyo kalema lagu kordhin karaa biyo kale ma lagu siyaadin karaa mise biyahaas oo aan wax kale lagu darin baa iskii loo isticmaalayaa culimmada islaamku waxay yidhaahdeen wax dhibaato ama ah leh aahaartii ruuxa laga soo qaaday haddii biyo lagu kordhiyo waxayna anfacayaan wuxuun raadkiisa ah qofkaas waxaanay deliil ka dhiganayaan xadiid saxiixa oo silsilatu alxaadiid saxiixa oo albani ku yaalla ayay soo deliishadeenoo waxay yidhaahdeen dalqa binu cali saxaabi la yidhaahdo ayaa wuxuu la socday wafdi nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wafdigaasi muslimiin bay ahaayeen dabadeedna waxay uga warrameen nebi allow dalkii aannu ka nimi waxaa ka dhisan biica meel kiniisadahoo ciise lagu caabudi jiray dadkii magaalada nala joogo dhanna way muslimeen meel yacnii muhiimana way ku taallaa kiniisadaasi kiniisaddaa masaajid ma ka dhigi karaa waa xadiid saxiixa weeye kiniisaddaa masaajid ma ka dhigi karaa markaasuu yidhi haa ka dhiga oo weliba biyo adkaaraysan ku rusheeya markaad yacni meesha aad beddelaysaan markaasaa waxay yidhaha nebi allow weysadaadana si aan ka barakaysanno dabadeedna aanu meesha intaanu biyo yacnii meesha aan ku rushaynee nebigu calayhi salaatu wasalaam biyo weysuu soo qaaday uu u sameeyey qaata buu yidhi deedna waxay yidhaha nebi allow waxaannu sii maraynaa dhul aad u kulul waxaana suurtagala biyahaanan qaadannay inay naga uumi baxaan in badan oo wax badan ba annaan meeshii gaadhsiinnin ee qadarka noo soo hadhee meesha nala gaadha biyo kalema ku kordhin karaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay mudduuhu min almaa fa innahu laa yasiiduhu ilaa ayiba ilaa tiiba nasaa'i baa xadiidka warinaya biyo kale ku kordhiya biyahaasi nadaafad iyo sii kordhinayaan marka waa la kordhin karaa aahaarta qofka laga soo qaaday sababtoo ah casharadii hore waxaan idinkaga waramay cayntu haddii ay jasadka intiisa sare ay saamaysay biyaha dusha lagu shubayaa unbaa ku fillaanaya laakiin hadday cayntu hoos u dhaadhacday waxaa muhiim ah in shaygan qofka laga soo qaaday wax ka mid ah joofka uu galo shaygan qofka laga soo qaaday aahaarta laga soo qaaday qayb ka a inay joofka u dhaadhacda lagama maarmaana marka su-aal dibiya haddana la isweydiiyey waxaa la yidhi wixii aan aahaar ka soo qaaday ruuxan ama aan soo maydho maxaanku dha malqacaddii wax ku cunayey ama mididuu wax ku googoosanayey ama hilibkii uu hudhay uu meesha kaga tegay hambadiisii aan ka maydho ama gurigiisa albaabka uu furo gacanta uu qabtaba aan ka maydho ama gaadhigiisa shukaanta uu qabto aan ka masaxdoba wuxuun aasaar d n a-giisii ay raad ku leedahay unbaa laynooga baahan yahay baan ka maydhanaynaa wixii baan soo qaatay biyihiina waa iigu jiraanoo biyaan u beddeshay ma karkarin karaa si wixii maxaanku idhaahdaa bakteriya iyo wixii kale ku jira ay uga dhintaan mise sidiisaannu isticmaalaynaa waxaa tajribo lagu ogaaday inaanay dabku waxba ka qaadaynin aathaarta aahaarta ruuxan laga soo qaatay haddii la karkariyo inaanay karkarintaasi d n e-ga qofkan laga soo qaaday aanay beddelaynin marka waxay culimmadu fadweedeeno yidhaahdeen wax dhibaato ama ah leh haddii aad iska karkariso waxaase ugu fiican inaanad waxba karkarinin aad intaad ilaahay isku xidho aad isku daawayso ayaa ugu fiican bay dhahdeen aahaartaa markaa saasaa loo isticmaalaa dariiqooyin badanna waad ku heli kartaan kuu tilmaamay su-aal baa markaa haddana la isweydiinayaa su-aashaas waxay leedahay haddii qofkii saaka markuu soo waabariistay uu adkaartiisii soo akhristay xisnigiisiina uu isku soo xidhay oo difaaciisii uu soo samaystay adkaartii rasuulkeennu ina baray uu soo akhristay calayhi salaatu wasalaam ama ruuxu nin caalima uu yahay oo maxaanku idhahdaa caabid ah ma ku dhici kartaa isho qof saakas isa soo yacnii difaacay oo gaadhan oo hubkiisii xidhan iyo difaaciisii sida rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam adkaarta caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasa ninkii akhrista malaa'ig baa ilaalinaysa xafadaa la raacinaya oo inta waagu uu soo jeedo dhan waa la ilaalinayaa gabalku markuu sii dhacaya hadduu akhristana ilaa waagu ka baryayo waa la ilaalinayaa saarki mayse waana axaadiid saxiixa qofkii yacni soo ducooyinkii soo akhristay ma ku dhici kartaa isha nin caalimahoo caabida ma ku dhici kartaa isha su-aashaa waxay idhahdeen islaamku haa waa suurtagal laakiin asbaab baa keeni karta qof xusnigiisii xisnigiisii soo akhristay iyo inuu haddana dhibaato ama cayn ama masaa'ibahaasi ay wax ka ku dhacaan ama masaa'ibaha adduunyada ay ku dhacaan waa wax suurtagal ah waxaanay tusaale u soo qaataan nin taabiciya oo reer madiina oo culimmada ugu waaweyn ee madiina ka fadwoon jirtay tobanka nin ee ugu waaweyn ee madiine ka fadwootuu ka mid ahaa waxaa la odhan jiray aabaan binu cuhmaan binu cafaan waxaa dhalay khaliifatu rasuuli lah sal sl araabica cuhmaan binu cafaan baa dhalay caalim buu ahaa tobanka nin ee fatwada laga weydiiyo madiina ayuu ka mid ahaa sheekha caynkaasa ee culimada axaadiidta loo daba fadhiista ka mid ahaa ayaa maalin maalmaha kamida nin ardayabaa u yimi isagoo cashar ka qaadanaya sheekhana faalij baa markaa siibay faalij culus baa ku dhacay xadiid buu markaa sheekhu u aqriyay ardayga xadiidkaasi waa saxiix waxaanu xadiidkaasi tilmaamayaa oo nabigeena laga warinaya calayhi salaatu wasalaam man qaala bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi اlardi walaa fi اsamaa wa huwa samiicu alcaliim lam yadurruhu shay ninka yidhaahdo waagu markuu baryo bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay-un fi lardi walaa fi samaa wa huwa asamiicu alcaliim saddex jeer ninkii ku celiya laa yaduruhu shay wax dhibaatayn karaa ma jiro markuu sidaa sheekhu wariyey ayaa ardaygii casharka ka qaadanayay baa dhammankii gacantaysa saaray sheekhii baa ku dhacay xadiidkana wuu ii sheegayaa oo sheekhow haddaad xadiidkan haysa siday adig masaa'ibuhu kuugu dhaceen markaasuu yidhi ha la yaabin inaan aniga faarijku igu dhacay waa xaqiiq horta xadiidkan aan kuu sheegay waana qowlu rasuuli llahi sal alla alay slam laa yantiqu an ilhawaa laakiin sababtu xaggayga ayay ka timi oo maalinta mashkiladani aniga igu dhacaysay buu sheekhu aad baanu cadhooday cadho aada baa igu dhacday dabadeedna cadhadii ayaa mashkiladani aniga iga soo gaadhay oo taxsiinkaygii iyo difaacaygii waxaa buriyey asbaab xaggayga ka timi caradaasaan ka qaaday faalajkan oo igu dhuftay ee xadiidka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa xaq weeyaan halkaa waxaynu ka fahamnay asbaab burisa taxasunkaaga iyo ducadaad soo akhrisatay inay jiri karto hadday taasi kugu timaadana markiiba inaad haddana xisnigaagii cusboonaysataa lagaa rabaa markaad xaaladahan oo kale kugu dhacaan ha is-ilaawina dib haddana ducooyinkaagii u akhriso si haddana difaacaagii uu u soo noqdo waxaad aad u fahmaysaa saaka dardaarankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam intuu nin u yimid uu yidhi awsini yaa rasuulallah allah ilaahay ilaahayow ii dardaaran markaasuu nebigu yidhi laa taqdab ha cadhoonin awsinii yaa rasuula allah qaala laa taqdab awsinii yaa rasuula allah qaala laa taqdab saddex jeer buu ka dalbaday wasiyo iyo dardaaran saddexda jeerba nebigu wuxuu kula dardaarmay laa taqdab waa la cadhoonayaa oo qofka bini'aadmigu uu cadhoonayaa laakiin waxaa la rabaa cadhadii inaad kantaroosho inaad cadhadii xakamayso rasuulku wuu macneeyo wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam yaa u taqaanaa ninka eh, eh, musrica ah ee waxlegda ee xoogga badan markaasaa waxay dhahaan ninkaan dhinaciisa dhulka la dhigin baan anagu u naqaanaa inuu yahay nin dagaalyahanoon dhinaciisa dhulka la dhigin kaasaa musricaanu naqaanaa markaasuu nebigu yidhi kaas maaha aha waxa weeye qofka marka dareenkiisu isbedelo naftiisa xakamayn kara ee markiiba soo celin kara jawiga caadi ku soo celin kara waana ta ilaahay ku ammaanay mu'miniinta waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas wallaahu yuxibu almuxsiniin marka haddii aad cadhooto asbaab cadhada kaa baabi'inaysuu nebigu markaa tilmaamay si aan mashkilada kuugu iman wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam laba nin oo ishaysta masaajidka dhexdiisa oo mid xowlalmariidadaasi ay kacsan yihiin ayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkaa xowlalmaridadu kacsan yihiin kelmad baan garanaya hadduu odhan lahaa tanshankiisu uu degi lahaa waa maxay acuudu billahi min ashaytaan rajiim markaa uu shaydaanku rabo inuu kuu hoos galo inaad horta shaydaanka iska naarto waayo maxaan saa kuu leeyahay cadhada aad cadhootay qofkii aad u cadhootay waxba kuma yeeli kartid aduunbay dib kuu cunaysaa adiga ayay mashkilad kugu keenaysaa daqdadan bay kugu keenaysaa waxay kugu keenaysaa qillat alxifdi bay kugu keenaysaa xifdigaagaa hoos u dhacaya hurdala'aan bay kugu keenaysaa markaad gurigaagii tagtood seexan weydo qofkii kaa cadhaysiiye maxaad yeeshay adigunbaa hurdoon waaye soo maa hadduu dhiigkar kugu dhufto qofkii kaa cadhaysiiyey maxaad u geysatay bal waabuu kugu wiirsanayaaba markaad adigu dib aad isu cunto o aad dib isu disho markaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii aad cadhootaan weysaysta sababta oo ah cadhada waxaa keena waa shaytaan shaytaanu min annaar aw kamaa qaal shaydaanku naar buu ka samaysan yahay isagaa tanshankaaga kicinaya dareenkaaga isagaa kicinaya weysaysta si cadhadu idinka baado dawakaluu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii aad taagnaydeen markaa cadhooteen fadhiista haddii aad fadhideenna in yar yaro jiibsada oo marka dareenkaagu uu kaco inaad yaro jiibsatood isbeddesho ood isdeddo dareenkaagu uu degayaa yaa ayuha almusamil waxaa kii nebiga calayhi salaatu wasalaam zammiluunii zammiluunii markii ay jibriil is arkeen uu naxay naxdintu si ay uga ba'do nebigu uu isduuduubay marka haddii aad naxdo ama aad cadhooto inaad yaro jiibsatood isdeddo markiiba dareenkaagu degayaa shaytaankuna ka faa'iidaysan maayo marka asbaabta qofka bini'aadmiga isaga oo dirayskiisii iyo hubkiisii oo dhani ay u xidhan yihiin xisnigii asbaabta burin karta waxaa ugu horreeya waa cadhada waxa uu ku xiga waa fasaca qofku haddii uu naxo si khayr caadiya asaanu adkaarti iyo dikriga ilaahay markiiba haleelin in badan waxaa arki doontaan ama aragteen marka meelaha aasaska oo kale marka meydka albaabka laga sii saaraayo ee dadka dareenkoodu si ay u kala dareen jilacsan yihiin dareenkoodu kaco waxaad arkaysaa dumar badan oo caafimaad qabay oo daadanaya dumar badan oo caafimaad qabay oo mar allaaliya marka xaaladda argagaxa leh ee murugada leh qofkiioo gurigiisii laga soo saarayo oo naxash la saaray oo la rabo in qabri lagu soo rido aqalkiisii uu sharxadayna laga dhex saarayo dad badani dareenkoodu wuu kacaa deedna way daataan wax kale ma daadinayaana dareenkooda fasacaas haddii markaa nasiibkooda aanay wax u hoos raacin waa shay haddii kalena waxba u hoos raacay oo ka faa'iidaysanaya dhibaarman dhan oo shayaadiin baa waxay u diyaar yihiin qofku markuu noxo inay ka faa'iidaystaan qofku markuu argagaxuun inay ka faa'iidaystaan masalo kaloo saddexaad baa jirta qofku hadduu si xaddhaafa ah u farxo si khayra caadi ah hadduu qofku u farxo oo aanu adkaarta ilaahay ama sujuudu shukri marka nebiga laga farxiyo calayhi salaatu wasalaam muxuu samayn jiray yaqacu sujuudan lishukr sujuudu shukri buu samayn jiray inaguna maxaynu samaynaa sacabkaynu tukanaa waa booboodnaa waa boodboodnaa markaasaa mashaakil fara badani ay ka yimaadaan xaaladaha farxadda khayra caadiga ah haddaan adkaarta ilaahay la laasimin in badan haddaa u fiirsataan aroosyada aan shareecada islaamka lagu binaynin inta badan mashaakil bay dumarkaasu kala soo noqdaan marka meesha cisyaankaasi farxaddaa khayra caadiga ka dhacdo ee aan ilaahay lagu xusaynin waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi hadday ummadi meel isugu timaato oo aanay mar keliya nebiga ku salliyin calayhi salaatu wasalaam aanay mar keliya ilaahay isxasuusinin markay meeshaa ku kala dhaqaaqaan qof walba waxaa la rafiiqaya qarhmuun aad mooddo dameer bakhtiyey jiifata ximaarin oo bini aadmigunbaan urinayne makhluuqaadka kaloo dhani jiifadaa way urinayaan fadhigaa waxay kala kacayaan sidii wax loo shiday uunsi qarhmuun oo kale oo jiifata ximaarin oo kale ah mar kale wuxuu yidhi nabig calayhi salaatu wasalaam mar haddii meel la isugu yimaado aan ilaahay lagu xasuusanaynin marka la kala dareero takuunu tiratan yowma alqiyaama fadhiga halkaa lagu kala dareeray maalinta qiyaamaha qoomamiya ciil bay noqon doontaa iyo wax laga murugoodo marka had iyo jeer meelaha farxadda ah qofka muslimkiihi inuu tanshankiisa kontaroolo weeye oo hadduu farxo allaahu akbar uu yidhaahdo subxaana allaahi uu yidhaahdo sujuudu shikri uu la yimaado waxaasoo dhani xisni bay u noqonayaan inna ashaytaana lakum caduwun faattakhiduuhu caduwa saddexdaasi waa mubdilaata taxsiin baa laydhaa xisnigii aad soo xidhatay ama ducooyinkii aad soo akhrisatay ama qalabkaagii dagaalka eed soo xidhatay bay wyanii ka dhigayaan wax aan maxaanku idhaahdaa awood badan lahayn isla markaaba inaad dib u cusboonaysiiso ayaa lagaa rabaa taasi waxa weeyaan mubdilaat ataxsiin markaad adigu ducadii saaka soo akhrisatay hadii waxuun iska ka bedeleen intaad suuqa joogto iska kaa bedelayaane mar walba waa inaad dikrigii ilaahay mar walba dib u soo celisaa waa dardaaran weeye ha isku hallayninkaad saaka soo akhrisatay haddii dareenkaagii isbedelay caalim ahaw caamay ahaw waxaad doonto ahaw dareenkaagaad isbedel waa laga faa'iidaysan karaa masalada kale ee muhiimka ay ah waxa weeyaan xisnigan aan akhristay anigoon cadhoonin aniga oo aan argagixin oo nixin aniga oo aan farxad khayra caadi igu imanin ma dhici kartaa inuu haddana waxba ii tari waayo xisnigan aan isku xidhay inuu waxba ii tari waayo ma dhici kartaa maxaase sababaya inuu xisnigii waxba ii tari waayo asbaab baa jirta mawaanic baa jirta inuu xisnigaagii awood yeelan waayo sabab adiga kaa imanaysa baa jirta wuxuu nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid aba hurayra uu warinayo udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba fa ina allaha laa yaqbalu ducaa'a min qalbin haafilin laahin fa ina allaha laa yaqbalu ducaa'a min qalbin haafilin laahin markaan xisniga akhrisanaysay ama ducooyinka akhrisanaysay afkuunbaad ka lahayde qalbigaagumama soo jeedin qof baad iskala sheekaysanaysay ama muraad aad iska wadataa haddana waxbaan aqriya waxbaan ducaan isku aqriya baad leedahay axadka aad la koodayso ee aad wax weyddiisanaysana waa rabbi bilaahi calayk adigoo qof kuu baahani kuu yimi oo rabo inuu muraad u leeyahay kuu sheegto oo haddana iska lacaabayo meelaha iska ordayo dalabkiina isagoo iska sii jeedo iska cayaaraya mar walba uu adiga ku soo jeedinayo hebelow hee haddana iska cayaaro hebelow hee haddana iska cayaaro intee in la eg baad wax la qaban lahayd walilaahi almaalu laclaa ilaahayna subxaana wa tacaala waxaa la rabaa in tanshankaagu soo jeedo marka aad ducaysanayso ee aad xisniga akhrisanayso waa inaad qalbigaaga toos ilaahay u qaabilsiisaa qalbi laahiya oo dareenkiisu kala dhiman yahay haddaad wax ku baadi doonto nin nafti yacnii aan qiimaynaynin axadkuu hortaagan yahi wax weydiisanayaad noqonaysaa ibnulqayim aljawsi raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay kitaabkiisa jawaab ulkaafi ducadu min aqwa alasbaab ducadu waa waxyaalaha ugu xooga badan le ilaahay qofka ku badbaadiyo walaakiin qad takhtalifu aharuhu canhu qad yatakhallafu aharuhu canhu waxaa suurtagal ah raadkii ducadaadu inay dib u dhacdo raadkii ducadii aad ducaysatay inay dib u dhacdaa suurtagalah sababta oo ah imaa liducfin fii nafsih qofkan ducaysanayaa ayaan yaqiin badanba lahayn wadaad baan ka maqlayo amaan iska akhrisanayaa unuunu iska yidhaahdo oo aanu yaqiintoba qalbigiisa waa sida markuu nebigeennu ka warramayo cadaabulqabriga ninkii maxaanku idhaha labada malag ay weydiinayeen ninkan ma taqaanaa markaasuu haahaa odhanaya miyaanu nebi maxamed ahayn dadkuun baan ka maqli jiray waan iska odhan jiray dadkuun baan ka maqli jirayoo anna waan iska odhan jiray wax niyada igama ahayn marka wuxuu ku miaalay sheekhu ducadan aad akhrisanaysaa waxay ka dhigan tahay waran warankuna wuxuu u baahan yahay cudud laxaad loo tuurta asaacid alqawiy ayay u baahan tahay warankan cid tuurta haddii ilmo yar oo laba jira ah, waranka xoog weyn aad u dhiibto oo aad tidhaa tuur miyuu qaadi karaa intuusa gaadhsiin karaa muxuu nabargaysan karaa haddii naftaaduba aanay iimaankeedu qawi ahayn warankanaad tuurayseed ku dagaalgelaysaa meel fog ma gaadhayo macno weyn ma samaynaya marka waxaa la rabaa qofka mu'minka ahi inuu iimaankiisa dhiso al-iimaanu yasiidu wayanqus haddii markaa qofka iimaankiisuba uu daciif yahay waxaa dhacaysa inaanay raad badan waxani aanay samaynaynin oo ducadaadii aanay maqbuul noqonaynin saa gacantaad ku tuuraysa muruqaad ku tuuraysaan xoog badan lahayn waxaa lagama maarmaan ah marka aad ducaysanayso ee aad ilaahay la koodayso eed rabbigaaga wax weydiisanayso in ducadaadu ikhlaas noqoto ducadaadu ikhlaas inay noqoto oo aanad ilaahay waxaad ku lamaanaysaa aanay jirin alaysa allaahu bikaafin cabdah ilaahay miyaanu addoonkiisa ku filayn ilaahay waxba laguma lamaaneeyo markaad ilaahay baryayso wax lagu lamaaneeyaa waa mamnuuc ilaahiyo sheekh hebelow iyo ilaahiyo awsamirow iyo ilaahiyo sheekhii kalow waxaasoo dhani waxba kuu tari maayaan cinda adducaa allihii khaaliqa ahaa ee uur hooye kugu barbaariyey saddex mugdi hoostood kugu nafaqaynayay markaad baryayso cidna ha ku waa inaad ducaa khaalisatan lilaahi tabaaraka wa tacaala inaad ilaahay ula timaado ilaahayna tabaaraka wa tacaala ducada khaalis loo baryo uu aqbalayaa ilaahay ballanka kama baxo ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yidhi waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaani ilaahay haddii aanu ducadeenna macno u samayn lahayn ibarya muu yidhaahdeen ilaahayna laqwi kuma hadlo ilaahay laqwi kuma hadlo tabaaraka wa tacaala udcuunii astajib lakum ibarya waan idin ajiibayaaye ilaahay inama yidhaahdeen ee qalbigaynu ku ducaynaynaan qalbigii wax goyn karayay ahayn qalbi khaalisa baan jirin waxaanad weli isu diyaarinin shaksigii la qaadan lahaa inaad noqoto oo jecli xaydhia jecli haddaad ku shaqaynayso waxaa la yidhaha labada geel ogol dhexdoodu waraaba ku cunaa hadaad ilaahay iyo shaydaan ka dhaxayso ma jacala allaahu lirajulin min qalbayn fii jawfi qalbi khaalisaa la rabaa yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaaha biqalbin saliim sida aakhiro qalbiga saliimkii kuu anfacayo ayaa adduunkana qalbiga saliimkii kuu anfacaya haddaad ilaahay daacad u noqoto ilaahayna tabaaraka wa tacaala ballanka ka bixi maayo laa yukhlifu almiicaad aayado badan baa ilaahay taa inagu amray ilaahay qur'aankiisa wuxuu inagu yidhi tabaaraka wa tacaala walaa tadcu min duuni illaahi maa laa yanfacuka walaa yaduruka fain facalta fainaka idan min aldaalimiin wain yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa huwa وإن yuridka بخير falaa raadda lifadlihi يصيب bihi man يشاء min cibaadih wa huwa algafuuru اraxiim aayaddaa qur-aanka waxaan maraynaa maanta ka hor saa umaad dhadhamin aayaddaa qur-aanka ilaahay tabaaraka wa tacaala tilmaan dhaba buu ina siiyey walaa tadcu min duuni illaahi ilaahay marnaba ha raacinin ducadiisa oo ilaahay ha la maa laa yanfacuka walaa yaduruk axad makhluuqa oo aan dhib iyo dheef midna ku hanan karayn fa in facalta haddaad sidaa yeesho fa innaka idan min aaalimiin waxaad noqonaysaa daalim waxaad ilaahay ka baryaysaana lagu siin maayo wain yamsaska allaahu bidurin haddii ilaahay dhib kula maagu ku taabto dhibaato falaa kaashifa lahu wax kaa kor qaadi karaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane in yuridka bikhayrin hadduu ilaahay khayr kula maagana falaa raadda lifadlihi ilaahay deeqdiisa wax kaa horjoogsan karaa ma jiro yusiibu bihi man yashaa ilaahay baa u doora qofka wax siinayo reer maa tihiin may ilaahay raxmaddiisa halka uu ku shubaayo reer maa tihiin ma yidhahdo bay yidhahdeen marka hadduu ilaahay khayr kula maago cid kaa horjoogsan karta ma jirto aayadahu aad bay u badan yihiin mowduuca ka hadlaya ilaahay wuxuu leey subxaana wa tacaala ina aladiina tadcuuna min duuni illaahi cibaadun amhaalukum kuwa kan aad ilaahay sokadi wax moodaysaan iyaguba waa addoommo idinkoo kala ah bal ha loo joogaba ee u yeedhyeedha falyastajiibuu lakum bal inay idin ajiibaan in kuntum saadiqiin cid kala wax tari karta oon ilaahay ahayn hadday runtiin tahay bal cidda aad ilaahay sokadi wax moodaysaan u yeedha falaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhara fatakuuna min almucadabiin ilaahay cidaan ahayn haddaad baridaan cadaab baad baa ilaahay inagu yidhi huwa alxayu laa ilaaha ilaa huwa fadcuuhu mukhlisiina lahu ddiina alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haddii ilaahay kugu arsaaqa ikhlaas ilaahay mahadi baad oo markii ikhlaas layna faray buu ilaahay wuxuu ina baray inaan ilaahay u mahadnaqno tabaaraka wa tacaala marka qofka muslimkiihi inuu ducada khaalis ka dhigo baa laga rabaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam mowduuca aad iyo aad iyo aad buu isu dultaagay ee ducada inaad qofku uu barax tiro oo ilaahay kelidii baryo waana dardaarankii uu siinayay cabdillaahi ibnu cabbaas nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa ghulaam ucallimuka kalimaatin wiil yahow dhegaha ii fur erayaanku barayaaye ixfid illaaha yaxfadka ixfid illaaha tajid tujaahak idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin billaah haddaad wax baryayso ilaahay keliya bari haddaad gurmad rabtana ilaahay keliya gurmad weydiiso baaraka allaahu fiina wa fiikum marka aynu rabno inaynu duca akhrisanno taynu aroortii ku soo jarmaadayno iyo taynu galabkii ku hoyanayno haddaynu ilaahay rabno inuu inaga aqbalo waxaa laynaga rabaa inaan niya khaalisa iyo qalbi soo jeeda inaynu ilaahay ku barino tabaaraka wa tacaala dadkii inagu horreeyeynaa aad iyo aad bay uga sharaabeen dardaarankan idaa sa'alta fas'al illaah wa ida stacanta fastacin billaah waxaan ku soo khatimayaa qiso aad iyo aad u yaab badan oo in badan aan fagaarayaal ka sheegay ducadaas eh, qisadaasi waxay ahayd eh, waa cahdigii taabiciinta nin sheekhahoo la odhan jiray saalim binu cabdillaahi binu cumar binu khaaab saalim binu cabdillaahi binu cumar binu khaaab waa caalim afarta sheekh ee madiine wax laga weydiiyo ka mid ah saalim binu cabdilaahi binu cumar binu khaaab caalim weyn buu ahaa laakiin nin dan yar u ahaa adduunyo badan ma haysa inta badanna dadka ahludiinka ah fakri baa la dega oo la weheshada nebiga nin baa u yimi wuxuu yidhi nebi allo waan ku jeclahay markaasuu yidhi hadduu jacaylkaagaasi dhabkaa yahay faqri u diyaargarow idaa axaba allaahu cabdan ibtalaah sheekh saalim wuxuu xaram ku yimi isagoo xajka gudanaya markuu dawaafkiisii dhammaystay ayuu meel iska fadhiistay ilaahay buu la koodayaa sanadkaa waxaa soo xajiyey amiirkii muslimiinta wakhtigaas oo hishaam binu cabdilmelik la odhan jiray hishaam binu cabdilmelik ayaa la oran jiray waana isla soo kacaameen wakhtigii dhallinyaronimadooda ways yaqaaneen hishaam binu cabdilmelik wuu dawaafay waa nin boqora waa boqorkii muslimiinta oo dhan khalqi ilaahay baa daba aguugaya min mashaariqi alardi wa maqaaribiha dadkii ka yimid oo fursad u la'aa baa nin walbaaba muraad yar yaruu leeyahay rabaa inuu ka dhammaysto waana kacbadii dadkii dadkiibuu meeluu ka gelo uu la'yahay labayk allaahuma labaykna waa leeyahay qaarna labayk bay ka daba leeyihiin waxaan xasuustaa masaajidka weyn jaamaca weyne hargeysa ayaa waxaa yimi nin la odhan jiray cabdirashiid cali sharmaanka allah u naxariiste masaajidkan uu ku tukaday laba nin baa labada hareerood kaga tukanaya markii la sujuuday ay yidhaan boqorow annagu salaadu maanaan soo gelin <laughs> been ma hargeysadan ay ka dhacday boqorow <coughs> annagu salaadu maanaan soo gelin adigaanu kuu nimido waanu ku shaxaadayn saarkimays markaa dadka kala qalbi fiican dadkan dawaafaya labeeg tahayeen qaar baa daba aguugaya markuu dawaafkiisii dhammaystay haashim hishaam binu cabdilmelik ayaa wuxuu arkay meel halkaasa saalim binu cabdilaahi sheekhay oo iska fadhiyo qur'aankana akhrisanayo dee caalamkanba ka baxay caalam kaloo maxaanku rawxaaniyaada iska galay dadkii intuu iskaga yimi hishaam binu cabdilmelik ayuu sheekhii u yimi sheekhu caalamka mama joogo markuu arkay inaanu inala joogin ba iska ag fadhiistay markuu dikrigiisii iyo qur-aankiisii dhammaystay ayuu sheekhii indhaha kala qaaday way isa salaameen asalaamu calaykum calaykum salaam yaa amiira almu'miniin suma fiicnhaa maa shaa allah laba go-oo wuxuu haystaa duugoobay sheekhu kaba yaroo karkaran baa suxullada u sudhan ninkan boqorkaana ways yaqaanin waana caalim ilaahay yaqaano oo dee laga ducaysto maxaamka saalim wuxuu idhi sheekh haa waxaan rabaa inaan ku caawiyo eh maxaad iga dalbanaysaa hishaan baa odhanaya sheekhii amiirkii baa odhanaya boqorkii maxaan kuu qabtaa maanta waa anigan fursad baynu isu helnay markaasuu yidhi yaa hishaam alam tastaxyi miyaanad xishoonayn aas'alu fii beyt illaahi ligayr illaah aas'alu fii beyt illaahi ligayr illaah war halkaan jooga miyaad arkayn guriga aan martida u ahay miyaad arkayn afdalu biqaci biqaaci illaahi baan joogaa awala beytin wadica linnaas baan fadhiyaa yaan marti u ahay khaaliqaan marti u ahay anigoo ilaahay ii soo siiday hadyadayda haddaan baxo oo intaan gurigaaga hadduu ni yimaado uu ku soo martiyo oo intaad u soo sido maxaanku idhaahdaa martigelintii intuu qaato maxaanku idhaha weel yaru qarafaysta yaalla wax siiye meelaha la marmaro adna aad u soo wadoba cuntadiiu ka dhirgalaa ka warran markaase wuxuu yidhi waryaha anigoo baydkii ilaahay jooga oo ilaahay marti u ah gacan weynaha marti u ah bini'aadmi waxba ma weyddiisto waxaa ku daba aguugaya haddaad wax u qabanayso oradoo u qabo ma iskaga tegay laakiin muu markuu sheekhii bannaanka u baxay ayuu ka daba tegey wuu daba orday war maxaad iga daba socotaa sheekh aad baan kuu salaamay haye maxaad waxaan rabaa daba inagan masaajid ka soo baxnaye bal adiguna adiga ira dayacane inaan wax weydiiso markaasuu ku yidhi a min xaali اdunyaa am min xaali اlaakhira ma xaalad adduunyaan wax kaa weydiistaa mise aakhiraad wax iga tari kartaa markaasaa wuxuu yidhi anigu aakhiro waxba kama qaban karo ee uun ashqaashan adduunyadan rabay inaan wax kula qabto markaasuu yidhi boqor adduunyadan ilaahay abuurayba ma weydiisto bahashan aad leed waxba aan kaaga qabanayaa weligay intaan gacanta ilaahay hoos dhigtay ilaahu adduunya isiba ma odhan marka inaan bashar aniga oo kale a ah aan adduunyo weydiisto kii allihii haystayba ma weydiiyo adduunyo addunyaa malcuuna malcuunun maa fiiha ilaa dikra allaahi wamaa waalaah adduunyadana aad waa malcuuna marka inaan bini aadmi ilaahay weydiisanay weydiisan waaye taas ma dhacayso eh iga raalli aho waxba kaagama baahniya idaa sa'alta fas'al illaah wa idaa istacanta fastacin billaah marka waxaa laynaga rabaa inaan ku tarbiyo qaadanno idaa sa'alta fas'al illaah wa idaa istacanta fastacin billaah haddii aynu qalbi saafiya la nimaadno oo dhab ilaahay u barino wallaahi inaanad wadaadku qur-aankuugu aqriyana u baahanayn bini aadmi noocuu yahayna ilaahay baahi kuu gelin maayo nebiguna wuu ilaahay bu baryay allaahuma kfinii bixalaalika can xaraamika waqninii bifadlika caman siwaak waqhninii bifadlika caman siwaak xadiidkaas waa xadiid saxiixa weligii makhluuq uma baahdo ninkii ku ducaystaa waa xadiid saxiixa weeye makhluuqba u baahan mayse khaaliqba wuu kaa kaafinayaa allaahuma kfinii bixalaalika can xaraamika waqhninii bifadlika can man siwaaka laakiin maxaa lagaaga rabaa inaad saacid qawiya ku tuurto qalbi saafiya inaad ku rido gantaalka ayaa lagaa doonayaa rasuulkiise wuxuu yidhi ma faqriyo qof baahi bini aadmimo ma qabato qof ducada ku ducaystaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب للشبان يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان البستان لروضة وجنان